رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa baabkii looga hadlahayay waalidaynka baarnimo falkooda iyo qaraabada xiriirinteeda wa canhu qaala kaana abuu talxa wuxuu ahaa akthara alansaari ansaar dadka ugu badan ama dadka ugu badan buu ka mid ahaa bilmadiinati magaalada madiina maalan xagga maalka ninka lagu magacaabo abuu talxa dadka reer madiine ee maalqabeennada ah kuwa ugu hantida badan ayuu markaa ka mid ah dadka ugu maalqabeensan ayuu markaa ka mid ahaa maalan oo min nakhlin timirta markaa ah xagga timirta asagaa ugu maal badnaa wa kaana axabu amwaalihi meelkiisa midka loogu jecel badan yahay ilayhi xaggiisana bayraeerta bayraxa la yidhaahdo beer magaceeda waayo oo bayraxa la yidhaahdo wa kaanat waxay ahayd bayraxana mustaqbilata almasjidi mid masaajidka ka soo horjeeda masaajidka nebiga ayay saa uga soo horjeeday wa kaana rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkhuluhaa mid gala allahu akbar beertaada oo nebi muxamed soo gelayo wax sahlan ma aha beertaa waxay ahayd beer nebi moxamed uu soo geli jiray sala allahu calayhi wasalam muxuu ku samaynayay wayashrabu min maa'in biyo ayuu ka cabahaya xaggeeda fiihaa gudaheeda biyahaasoo qayibin qiib ah biyo nadiif ah moysaxo ah ayuu markaa falamaa markii nasalad ay soo degtay haadihi alaayatu aayaddan ee tan ah lan tanaalu lbira samafal ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad nafaqaysaan oo aad bixisaan mimaa tuxibbuuna waxa aad jeceshihiin ilaa waxa aad jeceshihiin aad ka bixisaan khayr iyo samafal iyo wanaag ma gaaraysiin aayaddaa markay soo degtay qaama abuu alxata abuu talxa kacay ilaa rasuuliillaahi xaggiisuu u kacay abuu dalxa nebiga xaggiisuu u istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow icda allaha ilaahay tacaalaa amarkiisa ee tabaaraka wa tacaala khayrkiisa batay oo sarreeye yaquulu wuxuu odhanayaa samafal ma gaaraysiin xataa tunfiquu ilaa aad nafaqaysaan oo aad bixisaan mimaa tuxibbuuna waxaad jeceshihiin wa ina axabba maali maalkayga midka loogu jecel yahay ilaya xaggaygana bayraxaa'u waa beerta bayraxa la yidhaahdo wa innahaa ayadu sadaqatun sadaqaan u bixiyey lilaahi tacaalaa ilaahay dartii baan u bixiyey buu yidhi beertayda waa maalkii faraha badnaa ee uu lahaa ilaa lix boqol oo getimireed ah ayaa markaa ugu tiiday dhammaan ilaahay dartiisaan u bixiyey buu yidhi ilaahay dartii ayaan markaa u bixiyey arju anigoo rajaynaya birahaa wa duqraha biraha birigeeda wuxuu ula jinaageeda iyo wa duqraha ajirkeedada ajirkeeda iyo khayrkeedada cinda allaahi tacaala ilaaha sarreeye agtiisa ayaan ka rajaynayaa fadachaa ku bixi oo dhig yaa rasuul allah rasuulkii allah xaysu araaka allah meeshuu ilaahay ku tusiyo meel allaala meeshuu ilaahay ku tusiyo dhiib waan kugu soo wareejiyey bixi rasuulkii ilaahayo bixi rasuulkii ilaahayo waa sadaqo ilaahay dartii ah arju anigoo rajaynaya birahaa khayrkeeda iyo wa dukrahaa ajarkeedaba cinda allahi tacaala ilaaha sarreeya agtiisaan ka rajaynayaa fadacahaa ku bixi ayuu ula jeedaa dhig yaa rasuul allah rasuulkii allow xaysu araaka allah meeshuu ilaahay ku tusiyo subxaana wa tacaala rasuulkii alla wuxuu yiri sala allahu calayhi wasalam بخ ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح بخ كلمة عجب أهواي مر الله على مرك وح هيا بي أب أركتو يلا استعمال بخ بخ وانصوم بخ بخ بخ بخ بوي ما ماشان كبهنا معناها هو شيء قفك مركو شيء تعجب له oo uu aad iyo aad ula yaabo uu arko yaa la isticmaala dalika kaasi maalun maal waayo raabix ah waa maal lagu ribxay oo lagu faa'iiday dalika maalun raabix waqad samictu waan maqlay qult waxa aad tiri maa qulta wixii aad tiri wa inii anigu sa ara waxaan arkayaa an tajcalahaa inaad yeesho fi laqrabiina qaraabada dhexdooda dadka qaraabada ah inaad dhex yeesho qaraabada masaakiinta aad ku sadaqaysatood u qaybiso ayaa ila haboon qaala abuu dalxa wuxuu yidhi afcalu yaa rasuul allah waa samaynayaa rasuulkii ilaahayo aqaaribta iyo qaraabadan ku qaybin doonaa faqasamahaa abuu dalxa abuu dalxa wuu qaybiyey abuu dalxa wa uu qaybiyey abuu talxa waa uu qaybiyey aqaaribihi aqaaribtiisa ayuu ku qaybiyey io bani banii ilmi adeerada waa cadfulcaam cala alqaaso aqaaribtana bani cam way ku jiraan si qaas ahna waa loo sheegay muttafaqun calayhi wa sabaqa wuu noo soo hormaray bayaanu alfaadih lafdiyaalkiisa caddayntooda iyo sharaxooda fii baabi linfaaqi mimaa yuxibu baabkaa markaanu maraynay yaan xadiiskaan soo qaadanay soo marnay kadibna meeshaasaan ku soo sharaxnay xarfihiisa can cabdillaahi bni camr bni caas radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi aqbala rajulu nin baa soo qaabilay ilaa nabiy illaahi nebigii ilaahi sala allahu calayhi wasalam macnaha nin baa rasuulka u yimid faqaala wuxuu mubaayicuka waxaan ballan kugula gelayaa rasuulkii allow oo aan kugula mubaayacoonayaa cala alhijrati aljihaad hijro ayaan kugula mubaayaconayaa iyo jihaad abtaqi anigoo dalbahaya oo raadinahaya alajar ajirkana min allahi tacaala ilaaha sarreeye xaggiisaan ajir ka raadinaya oo mar allaala markaan hijro iyo jihaadba kugula mubaayacoonaayo ajir doon baan markaa ahay fa faqaala rasuulku min waalida maxay labadaada waalid ma ka mid yihiin oo ma ku jiraa midnood fahal laka min waalidayka axadun xay qaala nacam haawu yiri bal iska daa mide kilaahumaa labadooda way nool yihiin rasuulkii allah hooyaday io aabbahay waa wada nool yihiin qaala rasuulku wuxuu yidhi fatabtaqii ma dalbaysaa oo ma raadinaysaa oo ma jeceshahay ajra min allahi tacaala ma ajra isla qaala nacam haa buu yiri qaala rasuulku wuxuu yidhi farji ilaa waalidayka labadaada waalid u laabo fa axsin suxbatahumaa la wanaaji la saaxiibitaankooda wanaaji ayuu yidhi orod oo laabo oo hooyadaa iyo aabbahaa u laabo markaad u laabata kadibna ixsaankooda wanaaji ayaga hagaaji waarinimo falkooda fiicnay soo ajirdoon ma tihi ajir meeshaasuu kaaga dhow yahay intaadaba jihaad aadin intaadaba hijro aadin waxaa ajirka uu kaaga dhow yahay hooyada iyo aabbaha xaggeedee orodkoo saaxiibadooda hagaaji orodkoo saaxiibtinimadooda toosi qaala farjic laabo ilaa waalid dadaada oo fa suxbatahumaa suxbadooda hagaag hagaajila saaxiibitaankooda muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim wa fii riwaayatin werin kale oo lahumaa muslim iyo bukhaari waxay ahayd jaaa rajul min baa yimid isagoo isti'daan iyo fasax waya nebiga filjihaadi jihaadka aaditaankiisa ayuu nebigu ka istiidaan qaatay faqaala wuxuu yidhi axayu waalidaaka labadaada waalid ma nool yihiin qaala nacam haa qaala rasuulku jaahid orod ayuu ku jihaad jihaadoon ma tihi ayagaaba jihaadku ugu filanba suxbadooda wanaajintooda waxtarkooda uqubayntooda ushalleyntooda cuntasiintooda ushaqayntooda tiibaaba kaaga filan orod buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii waalidkaaga waalidkaaga ay nool yihiin orod la jihaad ayaga kugu filan fa fiihi maa fajaahid e jihaad ayuu markaa u jihaad oo wanaagfalkooda iyo waxooda ku dadaal xaaladaasuu rasuulku markaa yidhi sala allahu calayhi wasalam bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa loo baahan yahay shay kasta shayga uu ka ahmiyeysan yahay qofka inuu markaa ku dadaalo waa canhu waa saxaabigii hore can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nebiga laysa alwaasilu waasil lama yidhaahdo xiriiriya qaraabe xiriiriya ma aha bilmukaafi ka kaafiya qofka waalidka amase e, qaraabada waxay u baahan yihiin isla markii bixiya ma aha waasil waasil qaraabo xiriiryaana la yiri qaraabo xiriireeyaa waayo wartolkiibaa toban kun kugu soo qoray maanta hoo waa kanaa wartolkiibaa maanta kugu soo qoray inta waa kamiiska saara kaama aha laftigiisa waa waasil marka la fiiriyo laakiin waxaa dhici karta in loola jeedo waasilka xaqiiqda ah xiriiriye diinta ee uu qaraabo xiriiriye ka runta ah in wax kasta kaafiye dhib waxay u baayin wax u tala ma aha walaakina alwaasila laakiin waasilka dhabta ah ee shareecadu iyo diintu ammaantay alladii kii waaye atacad markii ay gooyaan raximuhu tulkiisa wasalahaa asaga xiriiriya qofka mar allaala marka la gooyo asaga xiriiriya kaas wasilay laakiin intay qaraabada aad isku fiican tihiin iyo qofku wuxuu kasoo samayn karaa goormee la ogaan karaa qof inuu yahay qof xiriiryo ah waa marka la gooyo marcaan waa marka la dhibo waa marka mashaakil la gaarsiiyo asagana xiriiriya kaasaa markaa loola jeedaa idan waasilka dhabka ah kaawabukhaariy qatacat bifatxi ilqaafi wataa wa raximuhu marfuucun marka saa darteed baa xadiidku waxa uu tilmaamaya waasil dhab ah in la yidhaahdo ka marka la gooyo asaga xiriir laakiin saad isugu fiicantiin maalintay ku gooyaan oo i gooye eridiisa dambe ma tegaayo walahna wax dambe u diray ma aha waa qofku mar allaale marka la gooyo oo la dhibo oo la cadaadiyo asaga dadka dulqaatee wanaajiya wanaagga u sameeya kaasaa markaa waasil xaqiiqa caaishata qaalad waxay qaala rasuul llah rasuulkii alla wuxuu yidhi sal allahu calayh wasalam alraxmu raximtu mucallaqa waa mid mucallaqa ah oo ku laalaada bilcarshi carshi taquul waxay leedahay man wasalanii qofkii i xiriiriyo wasalahu allaahu ilayha xiriiriyo waman qaacanii kii i gooyana qaacahu llah allaha gooyo muttafaqun calayh halka carshiga hoostiisay ka laalaadaan meeshaasay caa'id iyo magangelyo ilaahay ugu gashay subxaana wa tacaala halkaasay qaraabo ka habaartanaysaa halkaasay ka ducaynaysaa allow kii i xiriiriya xiriiri allow kii i gooyo gooy ilaahna wuu ballan qaaday subxaana wa tacaala mar allaala markii la qalqay waa atay intay carartay carshiga raxmaankaa intay qabsatay ay tiri meeshaan waa meesha aan kaaga magangelaya goosmo ilaahayna uu ku yidhi tolay ama qaraabay raalli ma ku tahay kii ku gooyo inaan gooyo kii ku xiriiriyana aan xiriiriyo haabay tiri arintaasaa kuu sugnaatay baa la yidhi mu'miniinta hooyadood maymuunata binti alxaarif radia allaahu canha maymuuna xaasaska nebiga xaas ka mid ah waaye sala allahu calayhi wasalam umm waxaa loo yimi nebiga sala allahu calayhi wasalam xaasaskii uu ka dhintay hooska hooyay noo joogaan waxaa naga mamnuuca geeridiisa kadib inaan guursano wala an tankixuu aswaajahu min bacdihi abadan buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala waa idinka mamnuuc inaad guursataan xaasaska nebiga hiridiisa kadib hiridiisa kadib waayo arrintaasi cinda allaahi cadiim nebi moxamed xaaskiisa sala allahu calayh wasalam booska hooyay noo joogaan xagga ixtiraamka iyo mudnaantaa loola jeedaa saa darteed maymuuna waxay ka mid tahay xaasaskaa nebiga sala allahu calay wasalam mid ka mid ah annaha waa maymuune ictaqad waxay xor weliido weliido addoomad ayadu ay lahayd ayay xoraysay naag addoon ah ayay lahayd way xoraysay walam tasta'din innabiy nebigana fasax kama qaadanin sala allahu calayh wasalam macnaa maysan ogeysiinin tookadeeda intaan la soo gaarin ee xaasaska kale uu ku tooka maqan yahay nebiga iyo addoon ayadu ay leed xoray lam tastadin walam tasta'din innebi nebigana ma aysan ka fasax qaadanin macnaha ma aysan ogeysiinin falammaa markii kaana uu ahaaday yowmuhaa tookadeeda yowmuhaa marka la leeyahay waa maalinta kalka iyo tookada uu ku leeyahay alladii kaas maalintaasoo yaduuru calayhaa fiihi nebiga uu dushee ku soo qaalad waxay tii ma ogaatay rasuulkii allow sow ma ogi annii ani cataqtu inaan xoreeyo waliidatii addoommadeydii rasuulkii allow ma dareentay oo ma ogaatay addoontii aan lahaa inaan markaa xoreeyo qaala rasuulku wuxuu awa facaltii alla ma samaysay awa facaltii ma samaysay arrinta ma xoraysay qaalat nacam qaala rasuulku wuxuu yidhi ama inaki haddii aad adiga low atlow actaytiha aad siin lahayd akhawaal akhawaalaki halkaa kaana acdam liajriki kaasaa kuu ajir weynaan lahaa muttafaqan calayh maysan u sheegin rasuulka hadday u sheeg iga fiican buu siin lahaa hadday u sheegi lahayd wixii khayrka ku jira u sheegi lahaa xadiidka waxaa daliilsadaa qoladii yiri ama tiri naagta hantida ayadu ay leedahay way ku tasarufi kartaa ninkiida ayadoonan u sheegin dahabka aada leedahay aad doontaad u daymin kartaa qofkaad doontaad siin kartaa ileen adigaa iska leh waayo maymuuna weliigadan ayadaa lahayd ninkeedana umaysan sheegin wayna xoraysay asagoon ogeyn meesha maxaa laga fahmayaa bay leeyihiin waxaa laga fahmayaa waxa naagtu iyadu ay leedahay hadday baxsato ninkeedana aysan la socodsiinin mashaakil dhibaata markaa kuma soco walow uu jiro xadiid naagta haddii maalkeedasmada ninkeedu gelaya mar walba waxaa fiican waxay ayadu leedahay iyo waxaysan lahaynba hagaagsan tahay naaga waxaa jira hadda hanti bay leeyihiin iga iskale ninkeedii baa jooga ma oga lalama socodsiinin shirkad iyo niman kale waxay kula jirtaa sheer kula jirtaa way ku darsatayba intay socotaa xisaab xisaab xirbay ay ku jirtaaba ninkiina ma oga marka siduun bay u qaab daran tahay laakiin naagtu waxay ayadu leedahay inta badan waxa la tilmaamaa sarafkeeda markaa leedahay mar kastana ay fiican tahay in oday وعن أسmا بنت أbي بكر الصديq رضي الله canهm qadimad calaya waxaa ii soo gashay dushayda umii hooyaday hooyaday ayaa ii soo gashay wahiya mushrika waana mushrikad gaalo waayo fii cahdi rasuuli illaahi rasuulka cahdigiisii ballantiisabay ahayd cahdigaa waxaa loola jeedaa mucaahadadii mushrikiinta uu kula galay sulxigiya waayo sulx xudaybiya mar allaala markii ay dhacaysay sanadii lixaad hijrada ahayd muslimiintu wuxuu nebigu ugu riyooday ayagoo maka intay galeen rawaafeen cidnaynayna ka cabsanaynin xudaybiya markay gaareenna waa la xabisay oo waa loo diiday inay xaramka galaan muxaawalo iyo isku dayitaan dheerna heshiis baa la gaaray heshiiska wuxuu dhigaya inaan la dagaalamin muddo toban sano ah taa darteed iyo wakhtigaasay ku soo aaday xilligii hooye intay maka ka timid ay madiine iigu timid waana mushrika waana ballantii rasuulka oo la ballamay mushrikiinta wakhtigeeday fastaftaytu waxaan soo fidiyo weydiistay waxaan ka jawaab dalbay rasuulkii allah sala allahu calayhi wasalam qultu waxaan tiri qadimad calaya rasuulkii allah waxaa dushayda usoo gashay ummii hooyaday wahiya raaqibatun ama raafidad waxbay rajaynaysaa waxaa dhici karta inay asmo ula jeedo hooyo dhib baa haystaa wax ani agtayda ahaaday rabtaa raaqibad waaye inaan wax taray rajaynaysaa qolaasaa ku fasirtay qole waxay dheen wiii raaqiba waana raaqibadoo inkastoo mushrikad ay tahay haddana islaamkay rajo ka qabtaa inay soo gasho maysan soo gelin laakiin way soo geli rabtaa soo geli rabtaa oo inay soo gasho ayay markaa rabtaa wahiya raaqiba afa asilu ummii hooyaday ma xiriiriyaa hooyaday ma xiriiriyaa qaala nacam haa buu dhahay rasuulka sillii ummuki hooyadaa xiriiri hooya xiriiri muttafaqun calayhi mushrikadba ha ahaato hooya way ku dhashay aabba waa ku dhalay gaal haddii uu yahay diin alla ka furtay mushrik ah hadduusan badiin kugula daminin xaqa waalnimo wuu leeyahay xaqii waalnimo way leedahay hooyo gaalnimadeeda allah u qabsanaya subxaana wa tacaala gaalnimadeeda allah u haystaa waata ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wa in jaahadaaka hadday kugula dadaalaan inaad ilaahay ugu sharig yeesho waxaadan cilmi u layn ha ku yeelin wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan waxay u baahan yihiin siiya waxay rabaan siiya waxay qabdaan siiya wax allaal waxay u baahan yihiin waata ilaahay soo dejiye markaa oo ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum inaad u baarnimo fashaan ood ixsaan u samaysaan ood u cadaalad fashaan ilaahay ma reebin subxaana wa tacaala hadday diinku la dagaalamaynin hooyo iyo aabbe mushrikiinay markaa yihiin sidaa darteed buu ummuki muttafaqun calayhi wa qowluha uu yidhi raaqiba wa qowluha ay ti raaqiba ay taamica cindii waxay damac ka qabtaa wax agtayda tas'alnii shay waxba i weydiisanaysaa qiila kaanad hooyadeed bay ahayd baa la yidhi min anasabi hooyo nasab ahoo dhashay waayo wa qiila min alradaac nuugmana qolaa tiriyo hooyo asma a dhashay ma ahee hooyo nuugmo ah ayay ahaydoo waa islaamnaa soo siisay waalsaxiixu alwal sida fiican ee saxiixa ahna waa sida markaa hore inay hooyadii dhashay ahayd wa can zaynaba athaqafiya zaynabadii reer thaqiifa ahayd ama thaqafiyada ahayd waa imra'ati cabdillaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud naagtiisii sii waaye radia allaahu canhu wa canha asaga iyo ayadaba ilaahay ha ka raali noqdee qaalad waxay tidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tasaddaqna war wax la baxa yaa macshara nisaa'i macsharka dumarkow war dumarkan ururay ee kulmayow sadaqa baxsada walow min xuliyikunna dahabkiinaba ha ahaadee waxa aad bixinaysaan xataa dahabkiinii waxaad isku qurxisaanba ha ahaadee wax ka bixi qaalad waxay tiri zaynab reer taqiifo ahayd farajactu ilaa cabdullaahi bni mascuud xaggiisaan u soo laabtay cabdullaahi bni mascuud xaggiisaan u soo noqday waa ninkeeda fa qultu lahu waxaan ku idhi innaka adiga rajulu nin baad tahay khafiifun faqiir ah yadi gacanna u saaxiib ah nin khafiif ahoo gacan u saaxiib ah ayaa tahay waa qaliilulmaal hanti aan markaa lahayn bay gacanta ula jeedaa daatilyaddi macnaa qafnimada daatilyaddi ee faqiir ah wa ina rasuula allahi rasuulkii ilaahay qad amaranaa wuxuuna amray haddaan dumarkii nahayna bisadaqati sadaqa inaan la baxno sadaqa inaan la baxno ayuuna amraye fa'tihi cabdullaahi yow bax oo nebiga u tag sala allahu calayh wasalam ninkeedii waay orod rasuulka aad fas'alhu soo weydii muxuu dhahayaa naagteeda sadaqa ma isiin kartaa saa dheh orod oo rasuulka u tag ee fas'alhu soo weydii oo waxaad dhahdaa naagtayda sadaqay rabtaa inay bixiso anna wax ma haysto ma aniga ma igu kici kartaa oo ma isiin kartaa caniga fa in kaana haddii uu yahay daalika arrintaa yujzi'u canni mid iga gudahaya oo dahabkayga sadaqada aan ka bixinaya adi aan ku siin karay shareecadu islaam ku qabto ku siina wa ilaa haddii kalena saraftuhaa waxaan ku bixinayaa oon u leexinayaa ilaa hayrikum hayrkiina haddii la yidhaahda ilmahaaga iyo ninkaaga sadaqa ma siin kartid oo kuma kacdo oo meelay ku kacdaan ku bixinaynaa saan ajir u helo laakiinse haddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yidhaahdo ninkaaga waad siin kartaa wayna ku kacaysaa waa ku siinaa ilaan faqiir baa tahay bilaa camal buu ahaa camal ma uusan haysanin saraftuhaa ilaa hayrikum faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi bal bal i'tiihi anti adi u taggoy <laughs> ceeb waay ana intaa baxo naagtayda rasuulkii allah sadaqa bay isiin kartaa siday waxoogaa u daran tahaye adi baxee adi u taga soo weydii oo ninkayga sadaqa ma siin karaade saasay ku fiican tahay buu yidhi gabadhii faidaa imra'atun waaba naag kale oo min alansaari reer ansaar ah bibaabi rasuuliillaahi rasuulka albaabkiisay joogtaan xaajatii dantayda iyo xaajatuhaa xaajadeeduna waa isku mid ayadana su-aasha aniga aan wato yay wadataa gabdho fiican bay ahayd mujeediin naag walba waxay rasuulku weydiinaysaa ninkayga sadaqa ma siin karaa waa iska gacan yar yahaye wax ma siin karaa dahabkaaga iigad ama dahabkaaga u gad maanta haddii la yidhahdo gabadha maxay leedahay ma nin ma nin beri naagta iga daba keenayaan dahabkayga ugada nin saanmaa dahabkay uga naarta ha ka naadiye waxyaabaha ay sheegahayaan dumarka maanta waa la tacajubaysaa sidaa darteed naagahan mid kasta waxay guriga rasuulka u joogtaa sal alla calah wasalam waxay meesha u taagan tahay ninkaygadaa ma siin karaa wax ma siin karaa maya kuleedaa maanta aroosaya saanu yeelaya meel baas iyo meel daran iyo meel aanjin bay ka fakeraan sidaa darteed maba la raadiye alla darteed maba la raadinayo khayr iyo wanaagka maba la raadinayaba maxaa ilaahay agtiisa hawaab iyo ajir iyo khayr looga gaaraa marka ayuu rasuulka sal alla calayh wasalam markii aan u tegay bay tiri albaabkiisa gabar reer ansaaraaba joogtaba baahida ani aan qabay ayadu qabtaa xaajatii xaajatuha wa kaana rasuulkuna wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam qad ulqiyat calayhi mid lagu tuuray dushiisa almahaabatu cabsi cabsi baa lagu tuuray nebiga cabsi waxay ula jeedaa cabsidii dadka laga cabsanaya ma ahee haybad macnaha baqdin waxawaaye ixtiraam ah kuma aysan dhicdhici jirin rasuulka sal alla aleh wasalam sayd doonood uguma dhicdhici jirin asagoo sharaf leh asagoo nax asagoo haddana aad iyo aad ummadda ugu tura oo u jilcan haddana way ka heebaysan jireen waxaan soo marnay ama noo imaan doonta xadiid nabiga sal alla calah wasalam intuu laba rakcaduu tujiyey saxaabadu iska salaamo noqsadayba waa salaad duhur ah laba rakcadood keliyuu tujiyey assalaamu calaykum assalaamu calaykum buu yidhi muu jeedaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum buu yidhi nebiga wuu ka salaamo noqsaday wuu iska baxayba tiir masaajidka ku yaala yuu iska ag istaagay qof la hadla ma laha abuubakar iyo cumar baa qoomka ku jira fahaabaah way ka hebaysteen way ku dhici waayeen inay nabiga la hadlaan sal alla wasalam macnaha cabsi ay ka baqahayaanoo cabsidii madaxda jabbaarka looga cabsadoo kale ma aha waa cabsi ixtiraam mudan waa cabsi haybad leh waa cabsi mudnaan leh macnaha way ixtiraamayaan kuma dhacdhici karaan sal alla calah wasalam laakiin qoomka waxaa ku jiray nin gacmihiisu dheedheeraayeen oo ay dadku dhihi jireen gacma dheere gacma dheeraa yidhi yaa rasuul allah ma halmaantay mase salaaddii baa la gaabiyey lam ansa walam tuqsar buu dhahay nebiga mana hilmaamin mana la gaabinin saay la tahay sal alla aleh wasalam afar ragcadood inuu tukaday la tahay nebiga markaasaa xaqiiqdii loo sheegay xadiid dheer buu ahaa macnaha waxaan ka wadnaa gabadhu waxay leedahay rasuulku haybad baa lagu tuuray macnaha inaan iska galno oon su-aal weydiinnoon ku dhadhacnoon ku dhiirano waanu kari weynay fa kharaja calaynaa bilaalun bilaal baa nagu soo baxay bilaalaaba nasiib wanaag gurigii nebiga ka soo baxay fa qulnaa lahu waxaanu ku nidhi bilaalow i'ti aad oo u tag rasuul allah rasuulkii alleh fa akhbirhu u sheeg anna imra'atayni laba gabdhood bilbaabi albaabka inay joogaan laba naag baa albaabka taagan dheh u dheh rasuulka tas'alanika tas'alaanika waxay ku weydiinayaan atujzi'u maka gudaysaa alsadaqatu sadaqo canhumaa xaggooda ay ka bixinahayaan calaa aswaajihimaa nimankooda inay ku sadaqaystaan sadaqay rabaan inay bixiyaane hadday nimankooda iyo raggooda siiyaan maka gudaysaa iyo wa calaa aytaamin agoommo oo fii xujuurihimaa guryahooda ku nool iyo maamulkooda falaa tukhbirhu ha u sheegin man naxnu ciddaan nahay xataa lisqarinaa fiiri lisqarina maanta hadday kumi ku siiso hal bil hadday ijaarka kaa dhiibto saaxiibada dhana u sheegaysaa maanta iska gacan galaa odagoo waa waa kiradii baa ka bixiyey allahu akbar dumar ilaahay subxaana watacaala dooma baahiyo markaasa waxay leedahay mid walba waa waxoogaa wallaahi mar haddaba wax uu ku yimid iyo sheeka meel uun bay ka keenaysaa iyo sheeka meel uun bay ka keenaysaa meel uun bay ka keenaysaa wallaahi baryahan maaxa waaye odaygii waa bilcamaliga ahoo eh, ma aragtay eh, shalayba anaa ka bixiyey kirada haddana fiiri hanoo sheegin baa leey ma naxnu cidda aan nahay ixtiraamka wanaagga haybadda sharafta ilaa subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaagga oo dhexyaala markaasay tiri ha u sheegin duulka aan markaa nahay heblaayo waa iyo heblaayo waaye hana dhihin waa tahay walaa tukhbirhum man naxnu fadakhala bilaal bilaal wuxuu ku soo galay calaa rasuuli illaahi rasuulka alle fasa'alhu wuu soo weydiiyey faqaal lahu rasuulku wuxuu yidhi man humaa yay yihiin ayagu waxay dheenna qari laakiin hadduu rasuulku weydiiye uu yidhi yaa waayo qaritaan ma jirto qaritaan ma laha nabigu waa su'aalay sal allah calayh wasalam asagii wuu dadaalay bilaal ma uusan sheegin su'aashiina wuu weydiiyey laakiin nebigaa yidhi man humaa yaalabadaa gabdhood qaala bilaal wuxuu yidhi imra'atun reer ansaar ah iyo wa zaynabu zaynaba ay lafteed zaynaba la dhehaya waa suuragal ah gabar reer ansaareed ah iyo zaynaba waaye faqaala rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ayu zayaanibii waa zaynabtee zaynabtee waaye waxaa jira dumarka inkastay xijaaban yihiin haddana xataa indhaha ay u daboolan yihiin kuwa la fahmi karaba matala gabar dheer hadday jirta gabar oo caan ahba la yaqaano ha si kastay isku daboosho si kastay xijaab qaata waa la fahmayaa soomaa amase markay hadasho xataa qaarba hadalka lagu fahmaa waa ta ee nabiga sala alla calayh wasalam habeenka habeen bay aadi jireen suulida habeenka habeen sawda waxay hayd imra'a tawiil naag dheer oo baqii ah macnaa aad u hilib leh intay habeen soo baxday aad u jeclaa in dumarka la xijaabo yaa sawdaa oo sawdey waan ku naqaanaa inaad sawdo tahay nagamana qarsoonid waayo kaanat imra'atan waxay gabarh aad u dheer laga fahmahayo gabdhaha kale marka zayna tee waayo buu dhahay rasuulka sal alla alay waa zaynatee qaala imra'atu cabdullaahi waa cabdullaahi bni mascuud naagtiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lahumaa ajaraani laba laba ajir bay leeyihiin ajru lqaraabati dhawaashaha iyo qaraabnimada qariibnimada ajirkeeda iyo wa ajru sadaqati sadaqada ajirkeeda maa shaa allah laba laba ajir bay gabdhaha leeyihiin midna waa qaraaboo ninkeediibay wax siisay midna waa tii sadaqada ajirkeeda labaday isku darsadeen buu yidhi rasuulka sal alla alay wasalam muttafaqun calayh wacan abi sakhi xarbin fii xadiidihi awiil xadiidkiisii dheera oo fii qisati hiraql ana hiraql qaala wuxuu ku yidhi liabi sufyaan famaadaa ya'murukum muxuu idin amraa yacni wuxuu la jeedaa annabiy nebiga sal alla alay wasalam dhowr su'aalood buu nebigu ka weydiiyey su'aalihii rasuulka uu abuu sufyaan ka weydiiyey waxaa ka mid ahaa muxamed muxuu idin amraa muxuu idin faraa buu yidhi muxuu idin amraa muxuu idin faraa muxamed qaala abu sufyaan wuxuu uhi qultu waxaan idhi yaquul wuxuu leeyahay ucbud allaha ilaahay caabuda waxdahu keligii walaa tushrikuu bihi shay-an waxnana ha u shariig yeelina ilaahay caabuda shirkigana ka daaya oo cidnaha la wadaajinina cibaadada watrukuu isaga taga ma yaquulu inuu leeyihiin aabbayaalkiin waxay odhanayaanna iska dhaafa ab iyo isir baan ka soo gaarnay iyo hiddo iyo dhaqan baan u lahayn iyo saasuu xaalku ahaa iska daaya diintu waa diin wixii dhaqan iyo odayaal waxay keeneen ka hortimaadaa ka taga idinka wixii aabbayaal ay samayn jireen hadday diinta islaamku waafaqdo aabbayaal baa samayn jira looga tegi maayo mana loo samaynayo aabbayaal baa samayn jiree rabbi baana amraa loo samaynaa saa darteed buu yidhi wuxuuna amraa wuxuuna amraa uuna leeyahay ucbudullaaha ilaahay caabuda waxdahu keligii walaa tushrikuu ha u sharig yeelina bihi ilaahay shay-an waxba watarukuu isaga taga maa yaquulu aabbaa'ukum aabbayaalkii waxay idiin odhanayaan waya'muruna wuxuuna amrayaa biasalaati wasidqi run waalcafaafi dhowrsanaan wasilmati iyo qaraaba xiriirin waa xadiidka sawa mushaahidkiisa inaan qaraabada xiriirino muttafaqun calayhi wa can abi dar qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi inakum adinku inakum adinku sataftaxuuna waxaad furanaysaan ardan dhul baad furan doontaan dhulkaasoo yudkaru fiiha alqiraatu waa magaciisa qiraad baa lagu sheegaa qiraad ayaa lagu xusaa oo la dhahaa ama khayraad baa ku sugan wa fii riwaaya sataftaxuuna waxaad furan doontaan misra ama masar wahiyo ardon dhul waa yusamaa fiiha alqiraad lagu magacaabo fastawsuu biahlihaa ehelkeeda khayran khayr u dardaarma dhulkaa haddaad furataan masar qiraadna lagu magacaabo ehelka aad jooga meesha aad furateen khayr u dardaarna fa inna lahum waxaad leedihiin dimnatun wa raximan dimme iyo raxim labadaba macnaha ballan iyo qaraabanimo ayaa idinkugu sugan dhulkaasi wa fii riwaaya fa ida iftataxtumuuhaa haddaad furataan qiraad fa axsinuu wanaajiya ilaa ahlihaa ehelkeeda wanaajiya fa inna lahum waxaad ku leedihiin oo idinkugu sugan dimmatun ballan iyo waa raximan raxim iyo qaraabanime ow qaala ama wuxuu yihi rasuulka dimma iyo wasihran xidid rawahu muslim qaala alculamaa culimmadu waxay yidhaahdeen alraximu allatii lahum raximta la sheegayay qaraabanimada dhulka masar ay ku leeyihiin waa kownu haajara haajara ka ahaashadeeda ummu ismaaciil minhu dhulka masar baa laga keenay ibraahiim iyo saara markii ay ku safreen meesha oo ay aadeen ou saaro damcay boqorkii daalimkee meesha degganaa inuu xumaan ku sameeyo ilaahayna kaydkiisii ka celiyo gacanta ka kakatay oo gacantuu u taagi waayey iga bixiya buu ku dhahay guulwadayaashii u geeyey insaan iima keenin jin baad ii keenteen haajarana siiya ha u shaqayseen waa ta haajara ismaaciil guursaday ee andhehe ibraahiim guursaday ismaaciilnay markaa u dhashay marka haajara waxay ka ahaatay masar dhulkaasay ka timid raximnimada uu rasuulku sheegaayo meeshaasaa markaa loola jeedaa iyo waraxima minhum bay ka ahaatay wasihru kownu maariya sihriga la sheegahayana xididka waa kownu maariya maariya ka ahaashadeeda ummu ibraahiim birasuulillaahi minhum waayo maariya waa reer qibti ayadana reer qibti waayo nebiga ay addoon uu lahaabay ahayd ibraahiim bay u dhashay aniguugu dambeeyey minhum bay ka ahaatay wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi lamaa nasalad markii ay soo degtay haadihi alaaya aayaddan aayaddan ee tan ah wa andir cashiirataka alaqrabiin u qaraabadaada kuwa markaa kuugu dhowdhow wa qaala rasuulku wuxuu yidhi yaa banii cabdishams reer banii cabdishamsiyey yaa banii kacab ibnu lu'ay reer banii kacab ibnu lu'aye anqiduu ka badbaadiya oo ka koriya anfusakum nafafyaalkiina min annaari naarta ka badbaadiya tololka ayuu nebigu u wacayaa wa andir cashiirataka alaqrabiin baa lagu soo dejiyey qaraabadaada kuwa kuugu dhowdhow u dig rasuulkii ilaahayow tiibuu u digayaa reer bani cabdishamsiye reer bani kacab ibnu lu'ay badbaadiya oo ka koriya min anfusikum nafafyaalkiina min annaari naarta ka badbaadiya yaa banii mur ibni kacab yaa bani murat ibni kacab anqiduu idinkuna koriya anfusakum nafkiyaalkiina min annaar naarta ka ilaaliya yaa banii cabdi mannaaf anqiduu idinkuna koriya oo ka badbaadiya min anfusakum nafafyaalkiina min annaari naarta ka badbaadiya yaa banii haashim hoos buu usoo soo dhaadhacay anqiduu koriya anfusakum nafyaalkiina min annaar yaa banii cabdiilmutalib anqiduu anfusakum min annaar idinkana naftiina naarta ka badbaadiya yaa faadimatu anqidii nafsaki min annaari faadumooy naftaada naarta ka badbaadi fa innii anigu la amahanan kara min allaahi ilaahay xaggiisa shay an waxbe ilaahay xaggiisa wax aan idinkaga tari kara ma jiro ilaahay agtiisa waxaan idinkaga anfici kara ma laha hayra laakiin anna lakum waxaad u leedihiin raximan qaraabo raximnimo sa abulluhaa aan qoyhayo bibilaalihaa qoyaankeeda qaraabanimaa naga dhaxaysee wax kale oo aan alla agtiisa idinkaga tari karaayo ma laha khayra wax aan ka ahayn ana lakum raximan in xaggiina aad igu leedihiin raxim tolnimo iyo dhalasha iyo qaraabo sa'abulluha bibilaaliha wuxuu ula jeeda asaa noo fasiri doonee aan xiriirinahayo xiriirinteeda macnaha aan aan qoyahayo qoyitaankeeda rawaahu muslim qowluhu uu dhahay rasuulka sal allah calayh wasalam bibilaalihaa huwa bifatxi ilbaa'i ba'da oo la fatxiyaa la akhriyaa athaaniyati ee labaad waa ba'da labaad in la kor dhigo wa kasriha waa la kasrin karaa waana la hoos dhigi karaa waalbilaalu almaa'u biyaha loola jeedaa wa macna alxadiidna waxaa laga wadaa sa asiluhaa aan xiriirinahayo shabbaha qatiicatahaa goysmada qaraabada la gooyo wuxuu ku shabbahay rasuulku bilxaraarati kulayl tudfa'u lagu daminahayo bilmaa'i biyo wahaadihi tubaridu bisilla tanna xiriirin baa lagu qaboojiyaa kuleelka biya lagu qaboojiyaa gaariga markuu ka ololo uu kuleelku ka bato biya lagu shubaa wuxuu kuleelku markay ka bataan biya lagu shubaa meeshii gubata biya lagu shubaa saasaa lagu qaboojiyaa amaa qaraabada kulaylkeedana waxaa lagu qaboojinayaa iyo dembigeeda rihaan sidaa darteed buu rasuulku leeyahay uu leeyahay rasuulka sal alla alay wasalam saadulluha bibilaaliha ama bibalaaliha qoyitaankeeda aan qoyahayo macnaha aan xiriirinahayo xiritaankeeda markaa loola jeedaa wacan abi cabdullaahi camr bn alcaas radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi baan maqlay ayaan maqlay jihaaran asagoo kor u qaylinaya hayra sirin aan siriyaysanayn macnaha hoos aan u dhigaynin laakiin kor u qaadaya codka yaquul odhanaya ina aala banii fulaan reer hebel ina aala banii fulaan reer hebel ahalkooda laysuu biwliyaaya awliyaalkayga ma aha xigtadayda ma aha inamaa waliyiya allaahu weligayga waa ilaahay wasaalixu almu'miniin iyo mu'miniinta kuwooda ee saalixiinta ah walaakina laakiinse lahum ayagu waxaa iigu sugan oo ay aan ku leeyahay igu leeyihiin raximu tolnimo qaraabanimaa naga dhaxaysa oo abubbuhaa bibilaaliha qoyitaankeeda aan qoyahayo waa tii aan soo marnay oo kaloo aan xiriirinayo buu ula jeeda rasuulka sal alla calaih wasalam waayo reer aala fulaan owliyaashaydu ma aha xigtadaydu ma aha xiriir hoose nagama dhaxeeyo waxaa xiriir naga dhexeeya oo xigto ii ah allah subxaana wa tacaala iyo mu'miniinta kuwada saalixiinta muttafaqun calayh wallafdu lilbukaari baa iskale wa can abi ayuub khaalid bin zayd alamsaari radia allaahu canh ana rajula nin ayaa qaala yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allah akhbirnii waxaad ii sheegtaa bicamalin camal rasuulkii allow camal i sheeg buu yidhi rasuulkii ilaahayow camal ii sheeg yudkhilunii aljannata wayubaacidunii min annaar camal haddaan sameeyo jannadana aan gelahayo naartana aan ka fogaanayo macnaha camal jannada igeliya samayskiisa haddaan samayno cadaabka iga fogeeya rasuulkii allow ii sheeg waxaad ii sheegtaa camal samayskiisana aan janno ku galo cadaabna uga fogaado qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam tacbudu allaha allaad caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-an waxnana ilaahay uma shariig yeelaysid wa tuqiimu asalaata salaadaad oogaysaa wa tu'tiya azakaata sakadana waad gudanaysaa watasilu raxima raximtuna waad xiriirinaysaa qaraabadana waad xiriirinaysaa muttafaqun calayhi camal ma rabtaa janno ku geliya cadaabna kaa fogeeya ma rabtaa camal janno aad ku gasho cadaabkana ilaahay kaaga ilaaliya subxaana wa tacaala haadheh kow ilaahay caabud subxaana wa tacaala cibaada laguu abuuray tacbudu allaha allaad caabudaysaa walaa tushriku bihi shay-an waxnana la shariig yeeli maysid ilaahay waxnaha ula shariig yeelin subxaana watacaala keligii caabud shirkigana ka ilaali tan labaad wa tuqiimu salaata salaadaad hagaajinaysaa maa salaadaad tukanaysaa waad oogaysaa salaadda waxaad ka dhigaysaa mid istaagsan salaad waxaad ka dhigaysaa mid la oogay oo la istaajiyey ayaad ka dhigaysaa macnaha salaadana waad oogaysaa oo salaadaad hagaajinaysaa waay macnaha salaada ayaad oogaysaa oo aad hagaajinaysaa waa mar allaala markaad ilaahay caabuddo shirkiga ka ilaaliso ta saddexaad wa tu'ti azakaata sakadana waad gudanaysaa ta kale wa tasilu raxima raximkana waad xiriirinaysaa muttafaqun calayh wa can salmaan bin caamir can ilnabiyi sala allah calayh wasalama qaal idaa aftara hadduu afurahayo axadukum midkiin falyafal ha ku afuuro calaa tamrin timir ha ku afuuro sambuuse iyo bajiimaal dhahaa iyo kabaab iyo yuusan ku afurin axadkiin markuu afuraayo ha ku afuro buu dhahay nebiga ee muxuu ku afurayaa timir timir ha ku afuro fa innahu baraka waa barakee barakaa ku jirta timirta fain lam yajid hadduusan helin timir baad weysay faalmaau biyaha ku afuro fainahu tahuur biyuhu waa taahire wa qaala wuxuu yidhi nebiga oo kale alsadaqatu sadaqo cala almiskiin maskiin lagu sadaqaysto sadaqatun waa hal sadaqa keliya hal ajir sadaqadeeda ama sadaqa hal ajir ah ayay leedahay wa calaa diraximi sadaqo oo qaraabo qof u saaxiibo miskiin lagu sadaqaysto sadaqatun wa silla waa laba ajir marna waa kuu sadaqo marna waa kuu xiriirin rawaahu tirmidi wa qaala xadiidu xasan qofkii afuray biyaha timirha ku afuro caloosha maantoo dhan markay baahato awood uma laha raashinka adag inay jijibiso amase ay xamisho timirtu aad bay ilaahay wuxuu ugu talagalay xikmado cajiib badan subxaana wa tacaala uma baahna calaalis fara badan uma baahna dhershiid fara badan sidaa darteed ayaa waxay tahay waxyaabaha midhicirada iyo waxyaabaha kale u fiican sidaa darteed rasuulku marna waa tabiibo dhinacbuu dadka ka daaweyna dhinacna uu ka hegaya dhinac wanaaggooda uga shaqaynayaa axadkiin mar allaala markii uu afurahayo calooshuna maantona waxba ku jirin timirku bilaabo biyuhu timirtuni waa barako haddaad weyso waxaad ku bilaabataa biyaha caadiga xataa casiirka ha cabin waxyaabaha juuskii waxyaabaha la qasa iyo ka dhaqaaq macnaha lagama hadlaayo ha cunin sambuuse iyo kanna ha cabine waa bilowga horaa laga hadlayaa biyaha caadiga ah ama biyaha cad kaasaad ka bilaabanaysaa kaasaad ka bilaabaysaa haddaadan u baahnayn xataa kabashooyin baa la qaataa ilan way uu u fiican yahay caloosha maantoo dhan eberka ahayd in biyuhu ay ku dhacaan ayna markaa ku bilaabdaan waa shay aad i aad u qiimo badan waa arrin muhiim ah laakiin maantao dhan baad soonnayd biyana ma cabin timirna ma cunin wax kale ma samaynin kow hilibaad ka bilowdayba hilibgeedaad ka bilowday waa dhibaato mashaakil baa kuu imaanaya cudur baa kuu imaanaya dhibaataa kuu imaanaysa saa darteed buu rasuulka sal alla calah wasalam wuxuu ummadda aad u tilmaamayaa wax khayrka markaa ku jira haddii aad weyso timir waxaad cabaysaa eh, waxaad cabaysaa eh, biyo biyaha caadiga kadib casiirkaagii caanahaagii ee sharbeedkaagii fiimtadaadii wixii go-aad doonto marka gadaal waad ka isticmaali kartaa gadaal waad ka isticmaali kartaa sadaqo cala almiskiin miskiin lagu sadaqaysto sadaqatun waa sadaqa wa calaa mid qaraabo u saaxiib ahna tintaani waa laba sadaqa waa laba ajir waa sadaqatun iyo wasil mirna marna waa kuu sadaqo marna waa kuu qaraabo xiriirin labadaba markaa way kuu noqonayaan labada way isku kaandarmayaan labadaba kheyr baad markaa ku gaaraysaa saa darteed sadaqada ee qaraabada la siiyo kuwooda masaakiinta ah ma aha dadka fasahaadiye iyo dadka waxyaabaha kala sameeye dad maskiin ah oo qaraabo ah oo dhibaataysan oo caafimaad darro haysa agoommo ah way ka ajir badan tahay wa can ibni cumar radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaanat taxtii hoosteyda waxaa ku noolayd imra'atu naag muxuu la jeedaa mataqaaniin hoosteyda hoosteyday fadhis macnaha kama wado waan qabay ula jeedaa waayo naagta marka la soo guursado yaa waxay soo gashaa tax ee xukunka zawjka hoostiisa waayo ma bixi karto ilaa inay amar qaadata maahane guriga cid ma u fasixi karto ilaa inay amar qaadata maahane maba jirta kolley haddee in yaroo ilaahay u naxariista meahe ee taxta tax kaanad taxtiisaas marka ula jeedaa waayo waa in xukunka ninka ay soo hoosgashaa naagta ma aha laba qofoodoo siman ani xaqaan leeya ana xaqaan leeya sax adi xaqaan leedahay adana asagan xaquu leeyahay laakiin xaqu waa sidee xaqu maa dhawinaa wada talisaan xaqu maaha suu asagu u talina inaad u taliso waayo meel kasta oo la joogo ixtiraam baa jira kala dambayn baa jirtaa rasuulka sal alla calai wasalam isqarku gelaysaan qof amiirka dhigta buu yidhi qof amiirka dhigta waayo intaa maxaa la diidaa fawdo guryaha maxaa fawdada keena naagtana waxay haysataa shahaado ninkana waxay haysataa shahaado ayadu waxay haysataa mataqaanaa amar ah waxay doonta inay samayn karto asagana wuxuu haystaa amar ah wuxuu doona inuu samayn karo marka waa dhibaata aada isku dhac imaanaya hal guri ama hal wadan waa inuu hal madaxweyne yeeshaa hal qof oo laga dambeeya waa in la helaa xaaladdu waa muhiim saasaa loogu talagalay caaba haddaad wax ka raadisaa lagu leeyahay hadday ku diido iska seexa dika haddaad isku simaasho waxaa lagu leeyahay naagtiisa buu xoogay nin naagtiisa xoogay weligeed buu maqlin saa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala mar allaala markuu guriga iyo waxyaabaha uu ka hadlahayay si cajiib badan buu uga hadlay waxyaabo aad iyo aad u qiimo badan buu ilahay ka hadlay subxana wa tacaala sidaa darteed ayaa cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi kaanat taxtii imra'a hoosteeda naag baa ku noolay macnaa naag baan qaga wala jeeda wa kuntu waxaan ahaa uxibuhaa aad bay gabadhay qancisa waan jeclaa buu yidhi wa kaana cumaru yakrahuhaa cumarna wuu karahsanaayey ma jeclay naagta faqaala lii alqha sii daa buu yidhi midaan fur cajiib hooy waan jeclahay no aab waa jeclahay no ule abaa da dhalinyarada maanta joogtaa fiiri xaasha faqaala lii alliqha fur buu gabadha waaba jeclahay waa uga dhegan tahay fa waan ka diiday fa cumaru cumar wuxuu u tegay radia allaahu canhu ama uu u yimid annabiy nebiga sal alla calah wasalam rasuulka ayuu u yimid muxuu rabaa inuu su-aasha weydiiyo fadakara daalika lahu arrintiibuu u sheegay rasuulka allo wiilkayga gabar buu guursaday anigu ma jeclin asagana wuu jecel yahay fur ayaan iri waana iga diiday faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal alla calah wasalam طلقhaa طلاaq buu yidhi nabiga rawaahu abu daawud watirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix xadiid xasan ah oo saxiix ah waay xadiidku wuxuu tilmaamayaa war waa lagu dhalay ma ogtaha horta waa lagu dhalay waa lagugu soo tabcay waa lagugu soo rafaaday gabaroo intaysa kaa soo wacday waxay ku leedahay nina aabickaasuu ii diiday insugba horta diiditaanka aababa kuu diidine maxaa lagugu diiday cumar radia allaahu canhu oo aan ognahay heerka uu ka gaarsiisan yahay guurka labaatan sanay jirtay xilligii gabadhiisay garoob noqotay saad la socotaa baaxifdi eh, sir baanu ku soo marnay markaasaa intuu gabadha soo wado uu wareejinayaa uu leeyahay abuubakar makuugu daraa rasuulka alla makuugu daraa cumar ismaana makuugu daraa lee uu u samaynayaa cumar cumar beriis uu siiyo ma uusan weynin xabsa laakiin xifdiga iyo wanaagga iyo qofku inuu dhoorsanaado gabadhu inay dhoorsanaato inay reer leedahay guri ku jirtaa sidaa darteed ayaa cumar ma idinla tahay in gabadhan gurigeedu ka duminayo waxay muxadisiinta gobolka mida yidhaahdeen waxa suuragal ah arrin uusan wiilkiisa ogeyn inuu ku arkay macquul waayo cumar guri dhisan ma duminaayo radia allahu canhu xaaladda noocaas ah annagana meeshay nooga dhegta jacaylka maba nala ka fujin karaba gabadhaanaa xun qof aanba laga dhaadhicin karinba kaale ka dhaadhici adi war gabadhaasaan way maya anaa ku rabo si buu dhib badan yahay wuxuu kaa qarinayaa qofkan xumaantiisa oo dhan wuxuu ku tusaa qofkan wanaaggiisa oo dhan maxaa kalifay gabar gurigeeda joogtaa hooyadeed iyo aabbaheed oo aan ogeyn walaalaheed oo aan ogeyn inay dembiil ama bac qaadato adeeg loo diro baabuur ay raacdo meel lagu soo meheriyo wiilay shalay aragtay ma taqaano meeloo ka yimid ma oga dabiicadiisa ma taqaano maxaa indha beeliyey afkeeda muxuu oga soo bixi waaya aabbahay u tag muxuu oga soo bixi walaalkay u sheeg maxay u dhihi weysa hooyaday u sheeg waxyaabo kalaa meesha jira saa darteed baa markuu rasuulku noo cabiraya jaceylka muxuu yidhi an yakuuna allah wa rasuulah waa in ilaahay iyo rasuulkiisu ay ahaadaan mid looga jaceyl baday xaggiisa mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray kow markuu qalbigaagu buuxsamaayo waa in maxabada allayta nebiga ay ka buuxsantaa kadib wixii ilaahay jacaylkiisa iyo nebiga jaceylkooda xambaari karaa waa la soo waxaan xambaari karin waa la tuura macnaha saas waay laakiin qofkan maya ma tukado ma soomo wax ma haysto lacagta uu caasiga kaga bixiye lagu soo mehrinaayey amaah buu ku qaatay ama waa loo soo qaaraamay saaxiibadiisa la soo qaaraamay kaasay waxay ka doorbiday hooyo sagaal bil caloosha kusoo haysay waxay ka doorbiday oday intaa soo rafaada dhibaatoonayay duudkiisaa laga yaabaa dhabarka in waxuu kusoo koriyey canay geli jirtay hooyada taasaa lagu soo koriyey buuggeeda muufay dugi jirtay dhammaan gabdhahayiinan hadda meesha wada jooga yar wada fadhiya muufo ay dugi jireen hooyooyinka kaasaa iskuulaad kusoo dhigateen kaasaa buuq laydinkugu soo geday kaasaa qalin laydinkugu soo gaday kaasaa waxyaabo laydinkugu soo gaday maanta waxaad leedahay may hooya ii diidan mustaqbalkii hooya ii diidan tahay jaceylkaygii hooyo ii diidan tahay waxa noocaasa marka waxaa loo baahay mar walba in dadka muslimiintu inay fahmaan khaasatan dumarka ay ogaadaan waxyaaba meesha ku jiraan rasuulka sal alla calah wasalam buu cumar u tegey fur baa la yidhi alliqha wa can abidardaa ana rajula ninbaa ataahu u yimid rasuulka wuxuu u yimid abidarda dheh faqaala wuxuu ku yidhi inna lii imra'a naagtaan qaba naagaan leeyahay waina ummii hooyadayna ta'murunii bitalaaqihaa furinkeeday amraysaa fur ana naagtaasi waan qabaa fa qaala faqaala darda wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulkii ilaahay oo dhahaya alwaalidu awsadu abwaabi aljannati waalidku albaabka jannada dhexdhexaadkeedii markaa ku sugan yihin awsad abwaabu aljanna fain shita fadic ama fadic dalika albaab iska dayac albaabka ha ka faa'iidaysanna iska baabi'i aw xfidhu ama ilaali rawaahu tirmidi waqaala xadiiun xasanu saxiix muxuu cabirayaa wuxuu cabirayaa waalidkaa hadalkooda yeer hooyaday way diidaysaa naag fur bay leedahay anna waan qabaa buu yiri oo waan jeclahay aada sagaal bilood iisug hooyada caloosha kugu soo haday xaggiisa kugu ogeed midaan ma ogtahay bir haddaad isku dardarsatood jinnuul noqoto ilahay kuuma kasee inay dheys layga furo ma ogtahay beri haddaad hanti weyso inay kuwa xoolahey kaa raadsanaysa ma ogtahay beri toole haddii xanuun ama cudur uu kugu dhaco ka soo baxsan weyso ood ka fakan weyso in badan uu ku haayo kan waabay dhibay ilaah nafta muhimaadka qaadid inay ku leedahay laga yaabeeba xataa inay ciddada qalad ay u tirsatay soo dedejiso qof noocaas ah iyo qof inta sagaal bil iyo suku soo haysay dhibaato fara badan kugu soo martay dhuxul bay cuntaysaa idiin sheegay hooyooyinka gobol ka mid ah wallaahi markay umulaan qaaran qubaystan qaaran nadaafan qaara unsiga dhiban qaara unsiga dhibaaya wax carfayo dhan qaar baa dhibaaya adaa sabab u ah caloosheeda ku jirtaa waad ku nuuxnuuxsanaysaa mar allaala markii loo keeno way mantagaysaa markhibilaash iyo maxay cunaan maxaa cuntiin markii walac noqotiin marka bilaashoo basbaas laga buuxiisaa maaha markay saa aad ku geysa markay soo matagaysaa haye qof adi dartaa quud quud iyo basbaas noqday dhuxul iyo dhagax noqday caro cunaysa sida ciyaar hadda la dhalay oo kale yaad leedahay wallahi hooye mustaqbalkaad iga halaysay wallahi hooye saanaad iga yeeshay mustaqbal been xaaladda noocaasa markasta waxaa loo baahan yahay waalidka in aad iyo aad loo ogaado rabbina khayrka iyo wanaagga laga baryo rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix wacan ilbaraa bin caazibin radia allahu canhuma qaal rasuulku wuxuu yidhi buu yidhi alkhaalatu habaryartu bimansilati اlum booska hooyay joogtaa rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasanu صaxiix hooyo yaray baa la yidhahdaa soo maaha hooyo naaslaayna qaar baa yidhaahdaa habaryar ayaa la yidhi waxay taagan tahay booska waxay taagan tahay booska hooyo hooyo booskeeda hawreer baa geli karta eedda ma geli karta soo maaha eedda madaxay ka tumaysaa iyadoo dhow ah. har ama hoo aabba ha qabo ama aabba hala dhalato sidaa darteed baa eeddada inta badan waa la necab yahayba wax adduunka loogu necbay eeddaa ka arkaa sidaa darteed baa e, eeddada iyo wixiiba ka yimaada jiha jiho aabbe dadku saa uma xiiseeyaan laakiin xataa ciyaalka waxay aada u jecel waxay hooy xaggeeda ka yimaadaan abti ma aragta weliga abti iyo habaryar iyo hooyo hooyadeed iyo waxay ummaddu aad iyo aad u karaahsadaan aabba hooyadiis iyo iyo mataqaanaa walaasha gabadha dhaashay iyo naagta uu qaba iyo ta uu qaba horta iska dadaada wax jacelba maba arkin bilaa wax yar maahane sidaa darteed baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa in raxmadda iyo naxariista hooye ay leedahay oo kale booskeeda waxaa geli kara habaryar baa geli karta alkhaala bimanzilati alum habaryarta waxay ku jirtaa booska hooye oo kale rawahu tirmidi waqaala xadiidun xasan wafi fara badan ayaa ku sugan oo fi saxiix mashhuur saxiix ahoo wada caan ah minha waxaa ka mid a ah xadiidu asxaabu algaar asxaabu algaar xadiidkoodii asxaab qaar xagguu ka soo gelayaa ninkii hooyadii waa saddexdii wiil ee derbiga ku soo dumay ama dhulka intuu godka ay galeen dhagaxu ku daboolay hooyadiibaa maxaa hooyadiibaa mataqaanaa gacantiisa uu ku haayey ilaa waaguu ka baryo caanihi uu siin lahaa wa xadiidu jurayj xadiidkii jurayj waqad sabaqaa way noo soo hormareen labadooda waa axaadiidun mashhuur baa jira oo fi saxiix ahoo xadaftuha aan soo gaabiyey ikhtisaaran xadaftoo aan soo gooyey ikhtisaaran soo gaabin darteed wa min ahamiha kuwa ugu ahmiyeysanna waxaa ka mid ah xadiidu camar ibni cabasata alطawiil ee dheer almushtamil kulmiyey calaa jumalin kaiir qibra badan oo min qawaacid alislaam islaamka aasaasadiisa tirarkiisa markaa ka mid ah iyo wa aadaabihi wasaadkuruhu waan sheegi doonaa bitamaamihi xadiidka camr bni cabasata asagoo tamaam ahoo dheer in shaa allahu tacaala fii baabi araja markaanu gaarno ilaahay idinkii qaala fiihi wuxuu ku dhex yidhi oo ku dhex sugnaa dakhaltu waxaan u soo galay buu yidhi camr bni cabasa cala anabiy nebiga sal alla alay wasalam bimakata makaan ugu imid yacnii fii wali nubuwa nebinimada bilowgeeda faqultu lahu waxaan ku idhi maa anta yaa tahay adig maa anta nebiguu ku yidhi maxaa tahay qaala rasuulku wuxuu dhahay nebiyun nebi baan ahay faqultu wamaa nebiyun nebi maxaa la dhahaa qaala arsalanii allahu tacaala ilaahayaa isoo diray faqultu biayi shayin arsalaka muxuu kula soo diray qaala wuxuu yidhi arsalanii wuxuu ila soo diray bisillati alarxaami qaraabani asnaamta in la jejeliyo wa an yuwaxad allah in ilaahay la waxido laa yushriku bihi shay laa yushraku bihi shay waxna loo shariig yeelin wadakara tamaama alxadiid xadiidka tamaamkiisa ayuu markaa sheegay wallaahu aclam laakiin ilaahay ayaa yaqaana xaqiiqda sida markaa ay tahay axaadiistan oo dhan maxay noo cabirayaan maxay noo tilmaamaynayaa qaraabada xiriirintooda waalidkan ixsaan iyo wanaag in markaa loo sameeyo bacdamaa waalidka ixsaan in loo sameeyo janno lagu gaaraayo maxaa cadaab lagu helaa baabu taxriimi alcuquuq waqaticati araximi caasinimo iyo qaraaba goysmo waanu arki doonaa haddii rabbi idmacyamana wabilaahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala